alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu ala muxamedi wala ali muxamed wslama tasliima kaiira uh, musanifku waxau uhi raximah llah wayaxsul lijmacu bilaqwali min kuli ahlihi wa bilafcaali wa qowli bacdin xaysu baaqihim facal wa biintishaarin mac sukuutihim xasan wayaxsul ijmaacu waa xasilaya ijmaacu bilaqwaali orahyuu ku xasilaya min kulli ahlihi cidda ijmaaca u ehelkaa dhammaantood ay ku hadlaan mas'alada oo ay sheegaan wa bilafcaali ficillana waa ku xasilayaa dhammaantood ay wada sameeyaan ahlulijmaac dhammaantood ay ficlan u sameeyaan wa qowli bacdihim waxaa loo dabdiyaa in la hoos dhigo iyo in la gudo bacdi ka mida waxay u dabdiyeen shuraaxda in la hoos dhigo haddii la hoos dhigo waxay noqonaysaa wa qowli bacdin ay wa biqowli bacdin wuxuu kale ku xasilaa qaar inay yidhaahdaan ahlulijmaaci ka midi oo ay ku hadlaan mas'alada xayu baaqihim facal goortii intoodii kalena ay samaysay ay ku hadlaan bimacnaa bacdina waa ku hadleen bacdina waa sameeyeen wa binti shaarin ee faafitaanna weheliyo maca sukuutihim lala qabo aamuskooday aamusan yihiin xasal waa xasilay tamaamulbeyt buu markaa iska noqonaya waxase ka fiican sidaas in la yidhaahdo waa la rafcinaya oo xasal ayaa khabarkii ah wa qowlu bacdin bar inay ku hadlaan ahlu ijmaaci ka midii mas'alada ku hadlaan xaysu baaqihim facal goorta intoodii kale ay samaysay wa shaarin iyo faafis marka uu faafay ayuu ku xasilayaa mac sukuutihim aamuskooda lala qabo xasal waa xasilay alijmaacu ijmaaci ayaa xasilay sheekhu waxau inoo tilmaamaya raximahu ullah ijmaacu inuu ku dhaco ahlulijmaac dhammaantood inay mas'alada ku hadlaan oo mid waliba uu qowl ka yidhaahdo oo itifaaq qawli ah ama ijmaac qawli uu dhaco waa nooc mid labaad waa ku dhacaa ficil dhammaan ka wada dhacay ahlulijmaac oo dhammaantood mas'alada ay u sameeyeen ficlan oo cid ahlulijmaac ka mida oo aan samaynin ayna jirin kaasna wuxuu noqonayaa ijmaac ficlii ijmaacun ficliyun ayuu noqonaya nooca saddexaad cibaarada shiikha waxaa ku sugan nowcan maa iihaan oo waxaad mooddaa laba noocoo kale inuu sheegaayo nooc isugu jira odhah iyo ficil keli ah iyo nooc ama bicibaara ukhraa nooc markaa la moodaayo in waxa weeye ay ahlulijmaaci ay odhanayaan oo masalada ku hadlayaan qayb ka midi qayb ka midina ay samaynayso haddana intishaar buu raaciyey marka ma laba nooc baa loo jeedaa sida markaa cibaarada ay in badani tilmaameen daahirka cibaarada u nadminayaana ay leedahay oo imaam alxaramayn u cabbiray waxay ku saabsanayd inay ahlulijtihaadkii cid ka midi masalada ku hadasho dabeedna uu intishaaro intii kalena ka aamusto iyo in ahlu ijtihaadkii cid ka midii mas'alada ay samayso dabeedna ay intishaarto arrinkaasi faafo intii kalena ayna inkirin daahirka sida markaa ka muuqata hadalka imaamulxaramayn iyo shuraaxda sharxaysaa waxay u eg tahay naxwa haada sidaas laakiin cibaarada hadalkiisa waxaa la moodayaa ficilka iyo qowlku inuu israacayo oo haddana intishaarku wehelinayo laba qaybood baynu u qaybsamaysaayo odhaahdaa iyo ficilkaasi inay wada cammimayso ahlu ijmaaci iyo inaan cammimayno wada gaadhayn haddayna wada gaadhayn intishaarku maxal buu yeelanaya bimacnaa bacdi ka mida ahlu ijmaaci baa masalada ku hadlay bacdi kaloo ka midina masaladii waaba sameeyeen ficlan laakiin taasi ma wada maanshaynoo ma wada gaadhin ahlulijmaac oo dhan qayb ka midaan samaynna kuna hadlin laakiin iyagana maxaa ka dhacay sukuutay aamuseen oo arrinkaasi markuu soo gaadhay mujtahidiinta qaarkood inay sidaas sameeyeen ama ay yidhaahdeen inayna ku inkirin marka wuxuu noqonaya ijmaac sukuuti laakiin haddii la yidhaahdo bacdigoodna waa yidhaahdeen baaqigoodina waa sameeyeen intishaarka muxuu faa'idaynaya markaa ile cid kale oo sukuudkoodii meeshan ictibaar ku yeelanaya meesha ma yahay haddii dhammaan dadkii ahlul ijmaac ahaa masalada ay u qaybsameen wax ka hadlay iyo wax sameeyey ciddan aamusaysan waxaa loo jeeda caamadii caamada awalba hadal ugama furayn masaa'il ijtihaadiya yacnii inay ka hadlaan ama iyagu ka fatwoodaan war kumay lahayn hadal kumay lahayn marka adigu calaa kulli xaal siday u dhigayaan shuraaxda qaarkood waa saas shuraax badan baa saa u fasiray laakiin cibaarada marka hore isagu wuxuu isugu cadfay waaw oo waxau yidhi imaamu alxaramayn wa biqawli albacdi wa bificli albacdi wa dalika wa sukuuti albaaqiin laakiin cibaaradiisa nowcan maa waxaa lagu tawjiihinayey wa bificli albacdi in waxa weeye uu ka tilmaamayo qaybna waa tidhi qayb kalena way samaysay laakiin taasi may wada camiimayno may wada gaadhay bacdi aan ficilka iyo qowlka toonna ka dhicin baa jirta intii kale markaa haddaba waa ka aamustay markuu soo gaadhay ee warkaasi faafay may inkirin shuraxda qaarkood waxayse u fasireen inay qowlkiiyo ficilka aw isugu cadfaan ay ka dhigayaan waawgu inuu yahay bimacnaa aw calaa haadaana ay noqonayso suurada in laba suura ku hoos jirto oo laga tilmaamayo bacdi ka mida ayaa sameeyey mujtahidiintii dabeedna waa intishaaray lama inkirin ijmaac sukuutiya dheh suuro labaad bacdi ka mida ayaa mas'aladii yidhi dabeedna waa intishaaro waa faafay lama inkirin ijmac sukuutiya dheh bimacnaa hadday qaar yidhaahdaan oo uu intishaaro warkaasi faafo oo kuwii kala gaadho ay ku inkiri waayaan ijmac sukuutiya xisaabay oo waxaa tiraa waa ijmac sukuutiya hadday qaar sameeyaan oo warkaasi faafo oo kuwii kala gaadho ay inkiri waayaan markaana waxaa tiraa ijmac sukuutiya marka ijmaacu sukuutiga wax ka imanaysa calaa haada laba suuro ayaa ka imanaysa ijmaaca qawliga ama ficliga ee dhammaan masaladii ama ay ku hadleen ama ay sameeyeen iyadu ijmaac saxiixa inay tahay waa laysla ogoliyo waana nooca uu ka yimaado qacigu haddii tawaatur lagu soo wariyo noocan kale uu sheikhu inoo sheegaya waxaa layahay ijmaac sukuuti badanka culammaduna waxay ka cabiraan inuu yahay danni inkastoo culammada qaarkood ay yidhahdeen suwarka qaarkood baa waxay noqon karaan qaci oo suwarka ay yidhaahdeen ijmaaca sukuutiga qaci buu noqon karaa waxay ku xambaareen bacdu ahlicilmi in casrigaasba aanu soo bixin wax khilaafi warkaasina uu faafay aad u intishaaray ahlu ijmaac wada gaadhay axad inkirana la arag isla oo keliyana maahee waxay wada dhinteen iyagoo aan wax khilaafi soo bixinoo masalada ayna inkirin mar hadday saa noqoto culamada qaar baa waxay leeyihiin waa ijmac qadci ah oo cudurdaarra hadday u aamusayeen cudurdaarradu way zuuli karaan ee qaar istimraarayo weligoodba joogaya maa haddii la helay khawf buu aamusa dee khawfku mar walba ma joogo haddii la yidhahdo xaakim buu ka baqayey waxaa dhici karta xaakimkaasi inaanu wakhtigii iyo casrigii ahlulijmaacaasi noolaayeen dhammaantood inaanu isagu xaakim ka ahayn axkaamtu waa isbeddeli kartaa dadkii ahlulijmaacina cimrigoodii waa kala duwan yahay qaar baa cimri dheeraanaya zaman badan noolaanaya marka haddii wakhtigaas dheer aan wax khilaafi soo bixinoo sidaa sukuudku ku istimraaro ijmaac waxaan ahayn ma noqon karto culamada qaar baa yidhi qaciga ha lagu daro masaladan ku saabsan ijmaaca sukuutiga kolay khilaafkeedu waa badan yahay aqwaal badan baana ku sugan culamada qaarkood waxay sheegeen toban qowl wax ku dhow bay masaladaa ka sheegeen waxaase ugu mashhuursan in la yidhaahdo ijmaac saxiixa ayuu noqonayaa hadduu dhaco waana xujo lamana kala farqinayo hadduu saxaabada ka dhacayo hadduu cid kale ka dhaco qowl labaad wuxuu leeyihi ijmaac ma aha laakiin xujuu noqonaya waa xujatun lakinahu laysa biijmaac waa qowl labaad qowl saddexaad wuxuu leeyahy labada midna ma aha laysa biijmaac wala bixujja xujana ma aha ijmacna maaha liannahu laa yunsabu ila saakitin qawl hadal baa jira laga soo naqliyey imaamu shaafici raximahullah inuu idhi laa yunsabu ilaa saakitin qawl looma nisbeeyo ruux aamusay hadal oo sidaasuu yidhi lama yidhaahdo ruuxanna waa saakit culamada qaar baa waxay ku tawjiihiyeen markuu imaamu shaafici leeyahay laa yunsabu ilaa saakitin qawl wuxuu u jeedaa ay qawlun sariix qawl sariixa ayaan loo nisbaynayn laakiin qowl aan sariix ahayn ma diidaayo bidaliili inay soo aroortay masaa'il sukuutkii la ictibaarinayo oo muwaafaqo laga soo qaadayo ay ka mid tahay wa idnuha sumaatuha gabadhii bikradda ahayd oo kale idankeedii waxaa sharcigu ictibaariyey sida xadiiska ku soo aroortay aamuska hadday aamusto waxay ka dhigan tahay inay oggolaatay sharciguna waa ictibaariyey masaladaasuna keliyana ma ahee masaa'il kalena waa soo aroortay saas aawadeed baa culammada qaarkood ay marka masaa'il doora nadmiyeen oo ruuxa saakitka laga soo qaadaayo sharcan inuu yahay mid oggolaaday oo muwaafiqa marka saas aawadeed baa fuqahada qaarkood waxay sameeyeen qaacidadan taqyiid bay u sameeyeen oo waxay yidhaahdeen laa yunsabu ilaa saakitin qawlun laakina asukuuta fii macradi alxaajati bayaan oo qaacidadii waxay ku dareen tatimmo looma nisbeeyo ruux aamusay hadal ha yeeshe aamuska la aamuso wakhtiga loo baahan yahaye xaajadu jirto waxay noqonaysaa aamuskaasi bayaan buu ka dhigan yahay caddayn aamuskaasi bayaan ayuu ka dhigan tatimadaasay culamada qaarkood qaacidada ku daray aqwaasha kale ku sugan waxaa ka mid a ah in la yidhaahdo waxaa la kala farqinayaa saxaabada iyo hayrkood oo haddii fatwada arrinkaa la fatwooday ay faafto oo saxaabadii cid ka mida ah ay fatwootay ay faafto saxaabadii kalena ay aamusaan sukuudkooda waxaa la ictibaarinayaa iyaga xujo ama waxaa la ictibaarinayaa ijmaac waayo iyagu shareecada aad bay ugu dadaalayeen ghayrada shareecadana aad bay ugu weynayd lixaakim aw ligayrihi inay uga aamusaanna ma suuroobaynin liquwati iimaanihim wa shiddati khayratihim wa kamaali cilmihim iyaga umuurahaasi kama suuragalahay xaqana waa sheegayeen laakiin dadkii ka dambeeye waxaa dhici karta inay ka haybadaystaan ama xukaam ama khayrkood baa dhici karta inay ka haybadaystaan oo ku inkiri waayaan aqwaasha masalada ku sugan calaa kulli xaal waa badan tahay waa aqwaal mutacadida tafaasiil bayna kusii kala duwan yihiin aqwaasha kale aynaan sheegin ijmaacyada in badanoo la sheegaana waxay soo gelayaan noocan sukuutiga iminka marka laleeyahay saxaabadu saasay ku ijmaaceen ijmaac qawliya ama ficli ah oo dhammaan ka wada dhacay ijmaacyo badan oo laga soo naqlinaya uma badnaan waxay u badan tahay ijmac sukuutiya noocaasay u badantah oo masalan marka khilaafada abibakar laga hadlayo inay saxaabada ku ijmaaceen dee saxaabadii madiine joogtay haalibkeedii baa isu yimid sakiifatu banii saacidayna isugu yimaadeen saxaabadii beledada kale joogtay lama sugin bale afraadda qaarkood oo madiine joogto aan soo xaadirin baa jirtaa oo caliba ka mid ahaa iyadoo abubakar lala baayactamay dabadeed ayuunbuu cali ogaaday mawdicanna ma soo xaadirin baycadina waa dhacday sidaa caliba uga maqnaadee aanu u joogin afraad kaloo saxaabada ka midoo madiine joogtaa inayna joogin inay jirtay ayaa laga garanaya waayo haddii dadka markaa la wada keenaayo dee cali waa la keeni lahaa ee intii soo xaadirtay maadaama jumhuurkii ay ahayd bay baycadii sameeyeen kuwii kalena baycadii qaar markaa ficlan u gala iyo qaar marka waxa weeye dee nidaamkii uun sidii yacni u sugnoodo daacadii u bixiya ayay noqdeen marka calaa kulli xaal inkastoo la odhan karo kuwa kalena ficilkii baa markaa ka dhacay daacadiiyo imaamka yeeladkii ayay markay gaadhay ka dhacay laakiin baycadii ficlan midii fardan fardan uga wada dhacday maaha culammaduna dhammaan waxay ictibaariyeen inay tahay ijmaac marka waxaa dhici karta calaa kulli xaal intaa la yidhaahdo waa ijmaac qawli iyo ficli isugu jira ayaa markaa suurtoobi karta maana dhici kartaa in la yidhaahdo ijmaac sukuutiya qayb kaga jirta dadkii kale sukuutka ay arrinkaa ka aamuseen raalli ahaansha laga soo qaaday inay ka raalliyihin innaba wax inkaaroo soo baxayna ma jirin cali markii hore xoogaa wayra siday u dhacday ma jeclaysan baycada markaysaa hore uma gelin laakiin bacda shuhuur ayuu baycada bixiyey arrinkana ka cudurdaartay calaa kulli xaal marka la odhanaya saxaabada qaarkood baa sidaa yidhi dabeedna kuwii kalena ma inkirin fa saara ijmaacan waa ijmaac sukuuti ah masaa'il badan ila masaa'il badan baa la odhanayaa bacdu saxaaba sidaa yidhi saxaabadii kalena kuma inkirin marka waxay noqotay ijmac ijmaaca sukuutiga waxaa loo cuskanayaa adiladii ijmaacun bay culammadu u deliishadeen ay u cuskadeen amaa qowlka odhanaya ijmaacna ma aha xujana ma aha cala alitlaaq kollay saxiix ma noqonaayo itlaaqiisaas waayo dee saxaabada itibaacooda waa layna amray khaasatan saxaabada itibaacoodana ijmaac qawli ah ama ijmaac ficli ah oo nooca ijmaace qatciga ah dadka kaleba dee waa la raacaya hadday la yimaadaan waxa masiyaday ka leeyihiin dheeraadka ka leeyihiin dadka kale maxay noqonaysa fatwada qaarkood fatwoodaan kuwii kalena aynan ku inkirin oo saxaabada cid e, mukhaalifa aan laga hayn raacista la raacaya waxay noqonaysaa mid qawi ah haddaba culamada qaarkood waxay yidhahdeen e, taa waxaa loo shardinaya laba shardi shardi waa shardigaa sukuudka cid mukhaalifa waa inaan lahayn axad saxaabada ka mid ah laa markaas walaa mar kale qowl kale oo saxaabada laga hayaa waa inaan u jirin ee eh, haddii mukhaalif saxaabo la hayo qowlkiisu xujo noqon maayo taasi waxay ka mid tahay dee ijmaacii sukuutiga ahaaba suuradiisii bay ka mid tahay ilaa haddii kale ijmac sukuutiga meesha iman maayo haddii mukhaalif saxaabo la hayo shardi kale ay culamada qaar ku dareen daliil ka xoog badan waa inaan lahayn oo nas lahayn haddii nas khilaafsan lahayo hayo ijmaac sukuutiya mas'alada ku sugan loogama tegayay yidhahdeen culamada qaarkood mala culamada qaar waxay ku keenaan qowlka saxaabiga laakiin qowlka saxaabiga shatri wuxuu ka soo gelayaa ijmaac sukuuti ah oo qowlka saxaabigu haddii qowl kale oo saxaabi kale jiro oo khilaafsan kollay saxaabada kale inay xujo ku ahayn waa laisla ogoliyey inkastoo bacdu yidhaahdeen dadka kale xujo waa ku noqonaya haddii aqwaashii saxaabadu iskhilaafaan waa laba daliiloo tacaaruday baa sidaa u dhigay markaa lafteeda aksarka waxay qabaan inay xujo khayrkiina ku noqonayn lakiin qowl saxaabiyi haddii saxaabi kala khilaafo laysa xujatan cala hayrihi min asaxaabati bilitifaaq ayrkii oo saxaabada ka mid ah xujo kuma aha itifaaq laysku waafaqsan yahay daraadii dadka kale inaanu xujo ku ahaynna waa sida ay u badinayaan aksarka culammadu waa siday u badinayaan marka suuradaa qowlka saxaabiga ah gees wuxuu ka soo geli karaa marka aan mukhaalif la ogayn warkiisana intishaaray geesna qowlu saxaabi buu ka yahay geesna wuxuu ka yahay ijmaac sukuuti ah marka labada suuro halkaasay iska soo gelayaan labada suuro halkaas ayay iska soo gelayaan marka waxa weye calaa kulli xaal culammada odhanaya xujo iyo ijmaac toonna ma aha waxay cuskanayaanoo leeyihiin munkarka marka la inkirayo mar waxaa lagu inkiraa bilyad man ra'aa minkum munkaran falyuhayiru biyadih fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbih marka inkaarkii gacanta iyo afku haddayna jirin dee waa in malaha ruuxa loo wanaajiye la odhan qalbigana kama inkirina waa waafaqsan waa in loo maleeyaa malo wanaagsan cala aqal inkaaru qalbi inuu jiro saas yadaa waa in lagu maleeya sidaas waa in lagu maleeya ghazaali wuxuu odhanayaa ijmaacan sukuutiga ah ixtimaalaad baa ku sugan toddoba ixtimaal baa ku jira waxaa dhici karta inaan mas'alada xukunba uga diyaarsanayn aanu masalada kaba ijtihaadin aslan waxaa ka suura gala inuu ka ijtihaaday laakiin xukun uga daahirin oo wax uga muuqdi jirin waxaa dhici karta inuu uga muuqday laakiin uu is yidhi mujtahid kasta waa musiib oo mujtahidka kale lagu inkiri maayo sabaabkuna ay tahay inaan mujtahid kasta musiib ahayn ixtimaal kale waxaa suuragala ah inuu isyidhi yidhi khayrkaabaa kaa kaafiyey oo masalada inkiray ficlanna ayna inkirin oo isagu ismoodsiiyey in cid kale inkirtay ixtimaal kale waxaa suuragala ah inuu waxaweye ama mafsado ama wax la mida ka baqay oo is yidhi dhib ka weyn baa markaysaga ka iman doonta ama wax la mida ah, ow sidaa u aamusay ilaa toddoba ixtimaal buu gelinaya intaasu maca haadii alixtimaalaati asabca wuxuu odhanaya kitaabkiisa mustasfaha ku odhanaya in la xujaystaa ama ijmaac laga dhigaa ma suuragal aha naxwa haada cibaaro saasoo kale ayuu tilmaamaya inaanu xujo noqonayn laakiin ixtimaalaadka culamada qaarkood waxay ku daafacayaanu leeyihiin wakhtigu hadduu dheeraado ixtimaalaadku meeshu waa ka zuulayaan zamanku markuu yaryahay taa aqbali kartaa laakiin hadday noqoto fii cumuurihi kama hadlin masaladuna ay tahay masale ijtihaadi ah isaguna uu yahay caalim mujtahida ah. waxay keensanaysaa kollayba inuu masalada ka ijtihaado inuu xukun ka yeesho ama xukun ka gaadho ayaa marka waxa yani suurobays oo inuu ku baaqi noqdo inaanu markaa kama ijtihaadin aslanba ka annahu inayna khusayn dee arrinka noocaas waa baciidun jiddan waa arrin aad u baciida ah. haddii mawaanici ka manciday maanicu inuu istimraaro mar walba maanicu joogaa dee isaguna waa baciid hadduu asbaabo kale u aamusay asbaabihiinay joogaan iyaduna waxa waa baciid marka fii cumuurihi haddaanu marnaba ka hadlin sukuudkii uu ku baaqi noqdo waxay noqonaysaa xaalka noocaasa ixtimaalaadkii meesha waa ka baxayaan tantafi alixtimaalaat marka wuxuu noqonayaa xaalka noocaasa xujuu noqonaya xujiyadiisa maxaa loo deliishanaya waxaa loo deliishanaya adilada ijmaaca loo deliishaday ayaa loo deliishanaya adilada ijmaaca loo deliishaday ayaa markaa loo deliishanaya waa istidlaalaadka culammada markay sheegayaan leeyihiin masalan a'imadii hore ama salafku istidlaalaadka siday wax u deliishan jireen ama sida ay nusuusta ula macaamili jireen cid kale oo khilaafsan oo ahlu sunnihii ka mid a ah haddaan laga hayn markay leeyihiin sabiilulmu'miniinku waa sidaas wayattabic ghayra sabiili almu'miniin nuwallihi maa tawalla waxay cuskanayaan waa ijmaaca sukuutiga ah ee waxaweeye sidaas ku sugnaaday ee ku istimraaray ee maha shakhsan shakhsan dhammaan culammada mujtahidiinta wada qowl sariixa in laga hayo noocaas noqon maayo sheekhu waxau uhi raximahullah wa yaxsulu lijmaacu waa xasilayaa ijmaacu bilaqwaali odhaahyadu ku xasilayaa min kulli ahlihi ehelkiisa dhammaantii ay ku hadlaan wa bilafcaali ficilladu ku xasilayaa dhammaan ay wada sameeyaan marka aw bilafcaali baa macnuhu u dhacaya marka waawgu waa bimacna aw bimacnaa aw weya hmm. aw bilafcaali baa macnuhu u dhacaya marka isaguna wuxuu noqonayaa ijmac ficli ka horena ijmac qawli wa qowlu bacdin badh culammadii mujtahidiinta ka midii hadalkay yidhaahdaan xaysu baaqihim facal goorta baaqigooduna sameeyeen waxaa loo jeedaa qayb ka midii ay sameeyeen wa biintisharin ay wa maca intishaarin faafis ay faaftaana ay weheliso mac sukuutihim aamuskooduna u weheliyo xasal ama xasala alijmaacu ijmaacaa xasilay mac sukuutihim aamuskooda la jirkooda ayuu xasilay ijmaacu bimacnaa waa inay bacdina yidhaahdaan ow intishaaro aynay kuwii kale inkirin ama bacdigood ay sameeyaan ow intishaaro aanu kuwii kale inkirin ama labadu israacaanoo qaybina waa samaysay qaybina way tidhi qaybina ficlan bay u sameeyeen qaybina odhah ahaan bay u yidhaahdeen intii kale aan kana hadlin odhanna yagana intuu gaadhay aamuseen suwarkaasi dhammaan waxay noqonayaan ijmaac sukuuti bay noqonayaan nooca la yidhahda sheekhu waxau uhi raximahullah uma saxaabii qawluhu can madhabih cala aljadiidi fahuwa laa yuxtaju bih uma asaxaabi intaa dabay saxaabigu asaxaabiyu buu ii dabdiyey laakiin nadmiga ayaa jabaya siday ku saxan tahay waa in ya'da la reebo tashdiidkana laga khafiifiyo waan la shidin umma asaxaabii intaa dabeed saxaabigu qowluhu hadalkiisu can madhabi uu ka sheegaayo madhabkiisa madhabka naftiisa uu ka sheegayo cala aljadiidi fahuwa laa yuxtaju bih qowlka jadiidka marka lagu socdo lama xujaysanayo qowlkaa saxaabiga lama xujaysanayo wa fi lqadiimi xujatun qowlkii qadiimka ee shaafici waxaa ku sugnaa xujjatun inuu xujo yahay qowlka saxaabiga limaa warada fii xaqihim wuxuu sidaa u noqday wixii ku soo arooray yaga nisbadoodi iyo xaqooda ku soo arooray daraaddeed ayuu u yidhi qowlkii qadiimka ahaa shaafici ugu yidhi waa xujo xadiiska lagu soo wariyey daraaddeed asxaabii kannujuum fa biayihim iqtadaytum ihtadaytum xadiiskaa daraaddii ayuu xujo u yahay buuhi wuu u xujaysanaya wa dacafuuhu culammada xadiisku waa daciifiyeen ha la radiyo wuxuu sheekhu ka warramayaa raximahullah masalada ku saabsan qowlka saxaabiga waana innaga sheegnay shatri ka midi inuu soo gelaayo noocii ijmaaca sukuutiga qowlka saxaabigu farqi ma kale lahaa hadduu hal saxaabi yahay iyo hadduu jamac saxaabada ka midoo badan yahay mar haddayna ijmaac ahayn masaladan qowlu saxaabiyin bay soo gelisay isagu wuxuu isticmaalay imaamulxaramayn alwaaxid min asaxaaba tacbiirkaasuu isticmaala oo wuxuu idhi wa qowlu lwaaxidi min alsaxaabati laysa bixujatin calaa hayrih marka waaxid buu ka cabbiray sheikhu hadda wuxuu nadmiyey isagu uma saxaabii saxaabina wuxuu u jeedaa hal saxaabiy laakiin waxay yidhahdeen saxaabiyun in la yidhaahdo ama waaxidu min asaxaaba in la yidhaahdo mafhuum ma leh waayo khilaafku waa gelayaa wixii ayna ku ijmaacin walow jamac saxaabada ka midiba oo dooriba masalada ha yidhaahdaan waxay la mid tahay ka waaxid min asaxaaba masalada ka hadlay la farqa waxaa tan laga yidhaahdaa laga odhanayaa haddii jamac saxaabada ka midi ay yidhaahdaan jamacaasi ha ahaado mid yar ama ha ahaado mid badan saxaabigu wuxuu ka yidhi oo ka warramay madhabka naftiisa shaafici qowlkiisu masalada waa isku khilaafay oo wuxuu ka leeyahay qowl qadiim iyo qowl jadiid jadiidkiisu waa inaanu xujo ahayn ayuu qabaa fii qowlihi aljadiid saasuu ku qabaa calaa maa dakara qowlkiisa qadiimkaana wuxuu ku qabay inuu xujo yahay marka la yidhi can madhabi waxaa loo jeeda can madhabi nafsi madhabta naftiisa wuxuu ka sheego maxaa laga reebaya waxaanu madhabka naftiisa ka sheegin ashyaadii xukmu rafci yeelanaysa biqowli saxaabi marka mujarada maaha madhaba nafsiina kama warramayee ashyaadan wuxuu u sheegay xukmu rafcay leedahayoo waxay u dhacaysaa inuu leeyahay nebiga sala allahu alayh wasalam baa yidhi laakiin si sariixa ugumu nisbayn si sariixa ugumu nisbayn waxaa laysla ogol yahay saxaabigu hadduu hadal sheego hadalkaasina uu yeelanayo xukmu rafci inuu xujo yahay waa laysla ogol yahay qowl saxaabina ma ahee xadiis marfuucu markaa la mid yahay xadiis nebi buu la mid yahay masalan saxaabigii baa wuxuu yidhi min asunnati kada waxaa lagu xambaarayaa sunnadii rasuulka sala allahu alay wasalam inu ujeeda sida abi qilaaba xadiisku ka warinaayo anas oo uu yidhi anas sunnaha waxaa ka mida ah in gabadha bikradda a ah marka la dhiso ninku hadduu reer kale leeyahay toddoba habeen inuu la joogayo oo toddoba bixinayo hadday sayib tahay oo gabadhu carmal tahayna inuu saddex habeen la joogayo anas wuxuu yidhi min asunnati mase odhan sunnihii rasuulka weeye iyo rasuulkaas sidaa yidhi ma odhan abuqilaaba xadiiska markuu soo wariyey saxiixuu ku sugan yahaye wuxuu odhanayaa low shi'tu laqultu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam lafdiga waa anas ka soo raray waa maxay wa min asunati kada haddana abukilaaba wuxuu yidhi haddaan doono waxaanaan odhan karaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam xukunkan dabeedna aan sheego marka muxuu tilmaamay inay isku mid tahay saxaabigu inuu yidhaahdo min asunnati kada iyo inuu yidhaahdo nebigaa yidhi sidaas inay tahay laa farqa ayuu tilmaamay waxaa kaloo la mida xadiiska cabdullahi bni cumar uxillat lana maytataani wa damaani faama almaytataani faljaraadu walxuutu wa ama addamaani faalkabidu waaltixaalu wa saxiixun can cabdillaahi bni cumara cabdulaahi bni cumar isagoo mawquuf ku ah lafdan ayuu saxiix ka yahay laakiin ma soo gelayaa masalada qowlu saxaabiy maya waayo xikaaya can madhabi nafsihi ma aha waxa weeye waxay la macno tahay hadalkaasi kaannahu inuu yidhi nebigaa noo xalaaleeyey la mid tahay marka xukmu rafci maadaama ay leedahay khilaafkan masalada laisku khilaafsan yahay soo geli maayo oo xikaayatan can madhabi nafsihi maaha uma asaxaabi qowluhu can madhabi cala aljadiidi fahuwa laa yuxtaju bih ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa waxaa loo shardinayaa inuu saxaabigu yahay culammadii saxaabada iyo fuqahadii saxaabada ee ahlulijtihaadka ahaa inuu yahay ayaa loo shartinaya ee haddaanu ka mid ahayn culammadii saxaabada haddaanu ka mid ahayn xaalka noocaasa xujo ma noqonaya buui oo wuxuu yidhi walakin bishari an yakuuna asaxaabiyu min alfuqahaa'i almuctabariin fain kaana min asaxaabati aladiina laysuu bimuctabariin waxaa loo jeeda xagga cilmi ahaan walaa minman cuhida minhum alcilmu iyo kuwo cilmi lagu yaqaano haddaanu ka mid ahayn fa qowluhu laysa bixujjatin ka qowli saa'iri innaas hadalkiisu markaa xujo noqon maayo famaalan low anna rajulan min albaadiyati jaa'a wa sallama cala anabiy sala allahu alay wasalam wa aamana bihi wa akhada minhu ma akhad fa ina hada laa yuqaalu ina qowlahu xujja nebiga wuxuu la kulmay wakhti yar wakhtigaa yar wuxuu kala kulmay ka qaatay waxaaba dhici karta inay tahay wax kooban baadiyaanu ka yimi baadiyihiisubu iskaga noqda barasho uu cilmigii bartay oo cilmi lagu bartayna ma yeelan xaalka noocaasa hadalkiisu ma noqonayo xujo noqon maayo oo cidda ka qabta xataa inuu xujo yahay qowlka saxaabigu suuradaasoo kale ma gelinayaan buu u wadaa ibnu cusaymiin saasuu sharaxiisa ku leeyihi waxaa kaloo loo shardinayaa buuhi anlaa yukhaalifa nasan inuu nas khilaafin hadduu nas khilaafo naskaa la qaadanaya walow haba ahaado min afqahi saxaaba cala sabiili mihaal waxaa soo arooray qofku markuu jabo oo jabiiradii la saaro waa la kabay meeshii baa la duubay kabniyihii baa saaran tahaaradii uu tahaaro qaadanayay waxaa ka asaxday saxaabada qaarkood hal saxaabi waxaa ka asaxay waxaan filayaa mid labaad inaanu lahayn hal saxaabi waxaa ka asaxay inuu markaa yidhi wuxuu samaynayaa inuu weysaysto meeshana u masaxo korka ka masaxo iyadoo iska duuban ayuu korka ka masaxaya biyaha marinaya masaxaya xadiiska jabiirada ku soo arooray ee marfuuca sanadkiisa dacfa ku jira riwaayaadkiisuna waa kala yara duwan yihiin oo riwaaya waxay sheegaysaa saddex arrin la israacinaya kow weysaysi meesha oo biyaha lagu masaxay oo kabniyaha korkiisa la masaxay gegabaysi la raaciyey riwaayo kalena waxay sheegaysaa gegebaysi keli ah ibnu cabbaas iyo jaabir baa soo kala wariyaan filayaan sheekh albaani wuxuu ku odhanayaa tamaamu lminna fi tacliiqi calaa fiqhi sunna labada riwaayo mid walba dacfiha ku jiro laakiin dacfigu ma weyna qadarkay isku waafaqeen labada riwaayo way iskabayaan waxa riwaaya la gaar noqotay wax kaloo kaba mahayno labada riwaayona waxaa ku suganba tayamum saas aawadeed qadarkaa tayamumka way isku weynayaa labada riwaayo ku jira labada riwaayo ku soo kala arooray qadarkaas waa isku weynayaan saas aawadeed wuxuu noqonayaa xasan min saalix lilixtijaaj calaa haada qowlka saxaabiga iyo xadiidkan uu sheekh albaani taxsiininayo way iskhilaafsan yihiin qowlkaas saxaabigana laa yuclamu lahu mukhaalifun min asaxaaba mukhaalif saxaabada ka mida lama oga masaladaa ku khilaafsan ma waxaynu qaadanaynaa riwaayada marfuucada hadday sugnaato mise waxaynu qaadanaynaa qowla asaxaabiyi aladii lam yuclam lahu mukhaalifun min asaxaabi alawlaa sida fiicani waxa weeye waa in la qaato haddii riwaayadaasi ay sugnaatay oo min qowli nabiyi ah sala allahu alayh wasalam oo muqadama calaa qowli man duuna nabiy sala allahu aleyh wasalam min albashar ciddii nebiga ka sokaysee basharaba hadalkooda waxaa laga hormarinayaa hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam baa la qadimay waa miaal misaalka qowl aqwaasha ka mida ah wax lagu tusaalayn karaa taxqiiqa masaa'isha waxay u baahan tahay qofku inuu dee u noqdo laakiin hadda waxaa loo jeedaa amilada biqowli min aqwaal in wax lagu tusaalayna waxaynu uga jeedna inaan ku tusaalayno masalada uu shiikhu sheegay waxaa kaloo loo shardinaya inaan saxaabi kale caaridin ee haddii saxaabi kale caarido labada saxaabi qowlalkay kale yidhaahdeen waxaa lagula dhaqmayaa tarjiix waxaa loodhanaya keeba arjaxa fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul marka qowlka ashbah bilkitaabi waasunna ee u dhowaanshaha badan kitaabkaiyo sunnada ayaa la qaadanayaa saddexdaas shardi ayuu sheikhu u shardiyey sheikhu wuxuu inoo tilmaamay shaafici qowlkiisu inuu iskhilaafay oo jadiidkiina uu qabo inaan la xujaysanayn qadiimkiisina uu qabo in la xujaysanayn laakiin culammada qaarkood waxay leeyihiin maye jadiidka shaaficiy wuxuu u qabaa in la xujaysanayo culammada sidaa odhanaysa qadiim iyo jadiid horta aan kala yaro imaamu shaafici mar wuxuu ku sugnaa masar oo waa xilligii dambe markii horena wuxuu ku sugnaa xagga iyo ciraaq buu ku sugnaa marka intaannu masar tegin wixii uu sheegee fatwooday ee qowl khilaafsan uu yeeshay markuu masar tegey dabadeed hadduu qowl khilaafsan yeeshay markuu masar tegey dabadeed waxaa loo aqoonsanayaa inuu yahay qowl qadiima masar markuu tegey wuxuu fatwooday ama qoray waxaa lo odhanayaa waa jadiidkii shaafici marka kutubaha jadiidka matalaysa waxaa ka mida alum kitaabkiisa umka ka mida waxaa ka mida mukhtasarulbuwaytiga oo ardaygiisu ka qoray ayaa ka mida wuxuu matalaya umkii shaafici waxaa ka mida mukhtasarulmusaniga kutubahaasi waxay matalayaan jadiidkii shaafici ayay matalayaan arrisaala waxay ka mid tahay waa juz ka mida umka laakiin gaarna waa dhacday in loo taabacay qadiimkana waxaa matali jiray kitaab la odhan jiray alxujja waxaan filayaa inaan kollay lahayn baa dhici karta kitaabka alxuja la yidhaahdo qadiimkii shaafici uu mateli jiray waayo ciraaq baa uu ku qoray ama lagaga qoray marka ma aha wax kastoo intuu ciraaq joogay u fatwooday wada qadiim inay tahay maaha ee qadiim maxay noqonaysaa marka qowl khilaafsan uu ku yeesho masar markuu fatwo khilaafsan sidii ku fatwoodo oo qowl khilaafsan markii dambe uu yeesho markaasaa waxaa la odhanayaa kaa hore qadiimha laga dhigo ila ma aha wax alla wuxuu ciraaq ka yidhi markuu joogay wax alla wuxuu ciraaq markuu ku sugnaa yidhi ama fatwooday ama qoray inuu dhammaan ka wada noqday maaha hada lam yaqac walaa yumkinu an yaqac mana dhicin mana suuragalaha inay dhacdo ee waxay noqotay masaa'il gaara inuu ka noqday masaa'ishaa qowl khilaafsan markii dambe uu ka yeeshaa waxaa la odhanaya waa qadiim laakiin mujarad dadka qaar baa u fahmay si qalada waxay u qaateen dhammaan wax alla wuxuu markaysaga markuu ciraaq ku sugnaa uu sheegay ama laga soo wariyey inuu dhammaan ay tahay marjuucun canhu mise aha sidaas waa hadduu qowl khilaafsan jadiidka ku yeeshay markaasaa qadiim la ictibaarinaya wa alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana haddii kale asalku muxuu yahay shaygu wuxuu ahaa inuu ku baaqi yahay baa la istisxaabayaa qowlkaa u sugnaadaa la istisxaabayaa inuu ku sugnaa qofka odhanaya qowlkani waa marjuucun canhu oo waa ka noqday waxaa lohanaya haati daliil daliilkeena ya fain ataa qubil wa rudda calayh hadduu deliil keeno uu yidhaahdo waxaan hayaa masar markuu tegey fatwo khilaafsan sidan inuu fatwooday oo ka duwanaan la kulmi karin bimacnaa masalan wuxuu yidhi markuu ciraaq joogay arrinkaas waa bannaan yahay markuu masar tegeyna masalan wuxuu yidhi waa xaaraan ya waxay noqonaysaa qowlka ah waa bannaan yahay waa qadiimkii shaafici qowlka odhanaya waa xaaraanna waa jadiidkiisii waayo masalada wuxuu ka yeeshay laba qowl wa qowlu man ruwiya canhu qowlaani mu'aharun id yatacaaqabaani laakiin laba qowl haddaanu ka yeelan awalow aakhir waxa u qawla un qowlkaas lianna alasla baqaa'u maa kaana calaa maa kaana calaa kulli xaal mas'aladan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen qadiimkii shaafici inuu sidan yahay oo jadiidku khilaafsan yahay oo qadiimkana uu ku qabay xujuu ahaa qowlka saxaabigu jadiidkana uu ku qabo xujo ma aha wax sugan maaha ee sawaabku waxay tahay jadiidka shaaficiba waa inuu qabo inuu qowlka saxaabiga xujo yahay culamada sidaa u dooday ee masalada sidaa ugu dooday waxaa ka mid ah alcallaamatu ibnuqayim aadna waa ugu dheeraaday waxaa suuragala in la yidhahdo madhabka shaaficiy ibnulqayim waxaa uga aqoon badan asxaabu madhabihi asxaabta madhabtiisa ayaa uga aqoon badan culamaau shaaficiya waxay ka sheegeen shaafici iyagaa u aqoon badan marka caalim madhab kale ah dee madhabkan waa laga yaqaanaa ahlu makkata adraa bishicaabiha reer maka iyagaa u aqoon badan buurahooda ya ka maadaamay sidaas tahay sidee hadalka ibnuqayim loogu caaridayaa culamo shaaficiya waxay sheegeen ay shaafici ka sheegeen bacdu alculamaai shaaficiya sheegeen jawaabtu waxay tahay culammada shaaficiyada masalada way isku khilaafeen waxaa jira culammada shaaficiyada bacdi ka mida ah oo maraya sidaa ibnuqayim uu sheegay marka ibnuqayim midu la keli noqday masalada ma aha miduu la keli noqday ma aha culamada shaaficiyada masaladaa sheegtay waxaa ka mida ah. zarkashi baa ka mid a ah oo waxa uu tilmaamay jadiidka laftiisa inuu qabo shaaficiyiinu ku qabo inuu xujo yahay birmaawi baa ka mid a oo sharxiisa alfiyada u sharxayo markuu soo noqliyo culamada shaaficiyada bacdi ka midii siday masalada u dhigeen oo yidhaahdeen qadiimkiina wuxuu qabay inuu xujo yahay qowlka saxaabigu jadiidkana wuxuu ku qabaa inaan xujo ahayn ayuu wuxuu odhanayaa laakiin waxaa jirta aqwaal jadiidkii ka midoo waafaqsan sidaa qadiimka leanna nasan baabuu soo noqlinaya taasina waxa weye waa xuja yani masalada caddaynaysa weeye culamada odhanaysa waa xujo waxaa ka mida imaam maalik waxaa ka mida riwaaya can imaam axmed waxaa ka mida imaam abu xaniifa waxaa ka mida jadiidka shaafici iyo qadiimkiisaba siduu ku qabay labadaba yacni qowlka shaafici in layska yidhahdaa fiican mar haddayna iskhilaafsanayn marka dhammaantood waxay qabaan in qowlka saxaabigu xujo yahay waayo saxaabadu ictibaar gaaray leedahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar dukhuul awaliya waxaa soo gelaya saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam ummadduna waxay u soo gelaysaa cala sabiili tabac laakiin cala sabiili asaala saxaabaday ku dhacaysa wsaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu wa acadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada saxaabada in la raacaya laga qaadanaya wattabic sabiila man anaaba ilay bacda arasuul sala allahu aleyh wasalam cidda xagga ilaahay u noqotay ummaddan marka laga eegaayo ugu horraysayna waxay noqonaysaa alrasuul wasaxaabatu marka in la raaco laga qaadanayo xadiiska imaam axmed soo wuxuu sheegayaa ayu nnaasi khayrun qaala ana waman maci qaala summa man qaala uma aladiina cala alathar dadka yaa ugu khayr badan aniga iyo cidday wehelisaa nebigu yihi sala allahu alay wasalam manaa anigiiyo saxaabadaydaa macnuhu dhacaya alrasuul wasaxaabatu yaa ku soo xiga summa aladiina cala alahar kuwa raadkaa ku sugan oo rasuulka iyo saxaabadiisa raacaya xadiiskaana culammada qaarkood waa taxsiiniyeen xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegayaa sida rasuulku markaa saxaabada cisme ugu yahay iyo nabadgelyo uu fitanka iyo sharka uga yahay saxaabaduna inay ummadda u yihiin oo wuxuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey annujuumu amanatun lilsamaa faida dahabat innujuumu ata asamaa maa tuucadu wa ana amanatun liasxaabii faidaa dahabtu ana ataa asxaabii maa yucaduun wa asxaabii amanatu liummatii faida dahabat asxaabii ataa ummatii maa yucaduun nabigu wuxuu sheegay sala allahu alay wasalam xidiguhu nabadgelye waxay u yihiin samada hadday xidiguhu ka tagaan samada wixii loogu ballanqaadaa uu imanayo oo inay dildillaacaysa ah qiyaamadii dhacaysa anna waxaan nabadgelye u ahay saxaabadayda haddaan anigu tago waxaa saxaabtayda u imanaya wixii loogu ballanqaaday waxaa loo jeedaa fitankii asxaabtayduna waxay nabadgelye u yihiin ummaddayda waxay nabadgelye u yihiin ummaddayda haddii asxaabtaydu tagaan ummaddayda waxa u imanaya wixii loogu ballanqaaday waxay ka qaateen culammada qaarkood inuu nebigu ammaan u yahay saxaabada iyo in saxaabadu ammaan u yihiin ummadda ayaa la isbarbardhigay yaa taasina waxay ku dhacaysaa inay markaa sawaabku noqonayso in la raaco saxaabada oo wanaaggu ummadda ugu jiro inay saxaabada raacaan calaamatu ibnu qayim masalada saxaabada ku saabsan aad buu ugu dheeraaday kitaabkiisa iclaam almuwaqqiciin can rabbi alcaalamiin waxaanu soo aroorinayaa lix iyo afartan deliil oo uu ka deliishanaayo saxaabada in la raacayo haddii saxaabada qaarkood si ay fatwoodeen oo mareen oo si khilaafsan aan laga hayn waa in sidooda la raacaa hadday xataa masalada laba qowl keliya ka lahaayeen qowl saddexaad aynay ka lahayn labada qowl waa in la kala doortaa laakiin qowl saddexaad waa inaan la iman ya waayo waxay ka dhigan tahay inay ku kulansanaayeen xaqu inuu maxsuur ku yahay labada qowl dee ruuxa markaa labadii qowl kala ikhtiyaaro is yidhahda allele qowlkana arjaxsanoo mid ahaan doortoo raaca ama mid qallita sabiilkoodii kama bixin laakiin eh, ruuxa markaa la yimaada madhab saalis lam yunqal can asaxaaba aslan wadda kalu jeexdo qarto jeexa mid cusub buu laanguuyi <laughs> labadii markaa waxaa waddee hore ee saxaabadii ay ku kulansanaayeen ma marin mid kaloo cusub buu isagu markaa u jeexday calaa kulli xaal masalada aad buu ugu dheeraanaya qowlka saxaabigu inaanu qowl kaleoo saxaabi khilaafin tusaale wuxuu uga dhigay cabdulahi bni cumar ayaa wuxuu fatwooday buuri xadiiskii fain humma calaykum faqduruu lah ayuu wuxuu ku fasiray dayiquu calayh dayiquu faqduruu waxaa loo jeedaa ku cidhiidhiyo haddii bishii arki weydaan dee ixtiyaatan isaga sooma yaa qowl kaloo saxaabiya ah khilaafsan oo sheegaya inaan la soomayn xadiiskuna waa khilaafsan yahay riwaayo kaleoo caddaynaysa riwaayadan ijmaal baa ku sugnaan fain humma calaykum faakmilu ciddata shacbaana alaaiina yowma marka waxaa weeye xaalka noocaasa ah, hadalkii dee ibnu cumar uu ka yidhi mas'alada lama raacayo waa yahay lima warada fii xaqihim waxaa loo jeeda asxaabi kannujuum biayihim iqtadaytum ihtadaytum lakiin waxaa loo deliishaday xadiiskaasoo keliya maaha unnuqo iclaamu lmawqiciin can ee lix iyo afartanka gaaraya yani u noqon ama xadiiskani ma sugna sawa daciif lam yasixa can nabiy sala allahu alay wasalam sheekhu waxa uhi raximah ullah uma asaxaabi saxaabigu qowlu hadalkiisa can madhabih madhabka naftiisa uu ka warramayo cala aljadiidi fahuwa laa yuxtaju bih qowlka jadiidkaa marka lagu socdo lama xujaysanayo nusakha qaar waxay qorayaan cala aljadiidi qatu laa yuxtaju bih laakiin waxa weeye nuskhada fahwa ayaa badan wa fi lqadiimi xujatun qowlka qadiimka gudihiisana xuju ku yahay oo shaafici jadiidkii qadiimkaba shaafica loo jeeda laakiin sida saxiixa ah jadiidka shaafici qadiimkii ma khilaafsana sida shaaficiyada qaarkood iyo culamo kaleba ay caddeeyeen limaa warada fii xaqihim wuxuu xujo u yahay limaa warada fii xaqihim wixii soo arooray iyaga nisbadooda daraaddeed ayuu xujo u yahay wadacafuuhu way daciifiyeen culammadu falyurad ha la radiyo akhbaarta ka warranka laga warramayo iyo xukunkeeda waalkhabaru lafdu lmufiid almuxtamil sidqan wa kidban minhu nawcun qad nuqil waalkhabaru khabarku allafdu lmufiidu waa lafdiga faa'iidaynaya almuxtamil ee aqbalaya sidqan wa kidban run iyo been mid walba aqbalaya minhu nawcun qad nuqil waxaa ka mida nooc la soo raray tawaaturan ay bitawaaturin tawaatur lagu soo raray lilcilmi qad afaada nooca tawaaturka lagu soo raray qad afaada xaqiiqe wuxuu faa'iideeyey lilcilmi cilmi ayuu faa'iidaynayey wamaa cadaa haada wixii kan ka soo hadha ictabir aaxaada waxaad u aqoonsataa inuu aaxaad yahay fa awalu nawcayni maa rawaahu labada nooc ka hore maa rawaahu waa kuu soo wariyo jamcun lana jamacu inoo soo wariyo jamacaasoo lanaa innaga inoo sugnaaday can milihi cazaahu jamacaasoo cazaahu nisbeeyey can milihi isaga markaa cid la mida u nisbeeyey nusaha qaar waxay qorayaan limilihi ayay qorayaan wa haakada ila aladii canhu alkhabar saasoo kaleu ahaaday oo isaguna jamac la mida uu nisbaynayaa ila aladii canhu alkhabar kii uu khabarku xaggiisa ka ahaaday laa biijtihaadin ijtihaad xaggii kama dhicin oo kama soo fulin ay laa can ijtihaadin baaduwa waa bimacnaa can bal samaacin aw nadar ee wuxuu ka soo fulay oo ka dhacay can samaacin aw nadar ama maqal xaggii wax la maqlay ama arag xaggii wa kullu jamcin shartuhu an yasmacuu jamac kastaba shartuhu shardigiisu an yasmacuu waa inay maqlaan waalkidbu minhum bitawaati yumnacu waalkidbu beensheegga bitawaati iswaafaq lagu been sheegaa ama xaal iswaafaq lagu dheehan yahay la been sheegaa yumnacu minhum waa laga mancinayaa sheikhu waxau inoo tilmaamaya raximahullah khabarka waxa la yidhaahdo ayuu ka hadlayaa ugu horrayn wuxuu inoo sheegay khabarka waxaa la yidhaahdaa lafdigii wax faa'iidaynaya ee aqbalaya run iyo been labadaba maxtamala sidqa waalkidba lidaati wixii run iyo been aqbalaya daata ahaantiisa ayaa waxaa la yidhaahdaa khabar culamada qaar waxay yidhaahdaan maa yasixu an yuusafa bisidqi aw ilkadib waa waxay asaxayso in lagu sifeeyo run ama been kaasaa waxaa la yidhaahdaa khabar markay leeyihin culamadu maxtamala sidqa waalkidba lidaati waxay uga jeedaan shay baa waxaa dhici karta inuu ligayrihi ama qaci u yahay inuu run yahay ama qaci u yahay inuu been yahay qaci ama run u yahay ama been u yahay marka ka noocaasi khabarnimadii kama baxayo waayo shay daatadiisa ka baxsan ayuu u noqday qacan ama run ama qacan u noqday been laakiin ma aha been ma aqbalayo ee ama run ama been ayuu markaa asaaratan kale dhex yaallaa khabarnimadiisa haddii la eegi lahaa laakiin wax khabarnimadiisa ka baxsan oo ah mawdica uu ku saabsan yahay ama cidda tidhi laga eegayo sida inuu khabarullaahi yahay ama khabarurasuuli yahay qacan wuxuu noqonayaa run oo hadalka ilaahay been inaanu noqonayn baa la garanaya beenna aqbalay ama qacan wuxuu noqonayaa inuu been yahay sida ka khabari muddaci risaala laakiin inuu qacan been u yahay ma daatada khabarkaa laga gartay mise wax daatada ka baxsan markuu qaciyaadkii khilaafaa la gartay inuu qacan been yahay laakiin daatulkhabar asaaratan waxay aqbali kari lahayd in la yidhahdo waa run ama waa been laakiin markii la miicsaday cidda ka warrantay ama wuxuu ka warramayo inuu qaciyaadkii khilaafsan yahay markaasuu mutacayin u noqday ama run ama been taasi waa macnaha luqawiga waxaa ka mid a ah haddaba nooc lagu soo naqliye tawaatur oo khabarkii waxaa loo qaybiyaa mutawaatir axaadiistii nebigana saas in eg waa gelaysa mutawaatirkii axadku marka waxaa ka mida nooc tawaatur lagu soo naqliyey nooca tawaaturka lagu soo naqliyey wuxuu faa'idaynayaa cilmi qacia nooca tawaaturka lagu soo wariyey wuxuu faa'iidaynaya cilmi qaciyu faa'idaynaya wixii ka soo hadray mutawaatirka wuxuu noqonayaa aaxaad akhbaartii waxay noqdeen qaybna waa aaxaad qaybna waa mutawaatir inta hore intuu inoogu sheegaya waa intaas weeye dabeedna wuxuu gelayaa tacriifka mutawaatirka ayuu gelaya intaa mutawaatir ku saabsan aan dib dhiganno wuxuu yidhi sheikhu waalkhabaru lafdu lmufiidu khabarku waa lafdiga faa'iidaynaya waa hadal wax faa'iidaynaya tarkiib la'aantiina wax ku faa'iidayn maayo ilaaba ilaa waa kalaam murakab ah oo mufiid ah faa'idatan yaxsunu sukuuta calayha sida muxaadib ay odhan jireen almuxtamilu sidqan wa kidban aqbali kara run iyo been wuxuu aqbali kara lidaati wa ilaa wax daatadiisa ka baxsan waxaa dhici karta mid inaan u aqbalin ee mid maqtuucu noqoto ta kalena aanu aqbalin ou noqdo qacan run ama uu noqdo qaطcan been oo khabarullaah qaطcan waa run khabaru rasuul qaطcan waa run ya khabaru muddici risaala bacda anabiy sala allahu aleyh wasalam ka musaylima wuxuu noqonayaa qaطcan been laakiin qaطcinimada wax daatada ka baxsan khabarka ayaa laga ogaaday minhu nawcun qad nuqil waxaa ka mida nooc la soo raray tawaaturan ay bitawaaturin tawaatur lagu soo raray nooca tawaaturka lagu soo raray qad afaada lilcilmi cilmi buu xaqiiqe ee faa'iideeyey oo cilmi yaqiini ah wamaa cadaa haada wixii kaa ka soo hahay wixii kan ka soo hadhay ictabirhu ay wactabir maa cadaa haada khabar muqadama waa ka dhig waxaa kaloo bannaan mubtade inaad ka dhigto oo ictabirhu aad markaa damiirka caa'idka u noqonaya aad qadarto ee mafcuulkana ah marka calaa hada waxay noqonaysaa wamaa cadaa haada ictabir ay ictabirhu aaxaada ama la yidhaha waa mafcuul muqadam ah ay wactabir maa cadaa haada wixii kan ka soo hadhay waxaad u aqoonsataa aaxaadan aaxaad inuu yahay ku aqoonso u ictiqaadi halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk